horeyda haddiina aan macallin wax kaa dhagaysan waxaa dhacda kelmad qalaba carabka u iskaga dhow kelmaddii meesha si saxay ugu qoranta laakiin rawaqaanulbasar waxaa la dhaah jira kelmaddii iyadoo qofku fiirinayo si kale u akra isa u qornay waana dacfiga banu aadankaay ka mid taha ama xarafkan sida loogu dhawaaqa sidaana ugu dhawaaqayda arintaas kama badbaadi kartid haddaadan qof culamaa oo mutqin ah aadan ku dul akrin aadan ku dul akrin dad badanaa kelmaday si qaldan u qabanaa markaa sidaasu weligiis u akrina kelmadii si saxay u qoran tahay laakiin isagu ma isku baraaruji karo in lagu baraaruji u baahan yahy marka ardayga marka uu soo dhismo oo muqhtasaraadkii soo barto hadhow kutubta waaweyn isagoon sharax u baahnayn uu wuxuu samaynaa shiikh mutqinuhu dooranaa shiikaasu wuxuu leey waa kugu dul akrina shiikh waxaan rabaa inaan kugu dul akriyo saxiixbukhaariga dhowr fadhiyu ku dul akrina kitaabka dhan ah, shiikhuna waa dhegaysanaa isna waa akrina maya meeshaas saas looguma dhawaaqo saasaa loogu dhawaaqa meeshaas saasaa loo shaqla meeshaas kelimadaas madbacadda qaldan sida saxda waa saa dheg waa uusan kitaabkii markaa si saxan u qabanaa kutubaha waaweyn oo dhan saasaa loo rabaa inaad ku dul aduu rabo wuxuu leeyahay ibnu jariiraan kugu dul akrinaa dhammaantiis macalsharax waa uu ka dhegaysana waa uu ka dhegaysana waa sardina waa sardina la sharaxi ma la laqbayn ma waxa weeyaan carabi ahaan uu akrinaa waana ka dhegaysaa sheekhu waxaa laga ilaalinaa kelmad si qaldan loogu dhawaaqa aa laga ilaalina waa goorma laakiin taas waa mar uusan kelmadan in loo sharxo iyo kitaabkan in loo sharxo midna ardaygaanu ma rabo wuxuu rabaa oo kali ah inuu si saxan wax saxan akriyo oo kelmadan uu si saxa ugu dhawaaqo meesha uu rabaa markaas waa intaas bis alaslu saabic waalaauun qiraa'atu taصxiixi saxiix yeelid qiraa'adeed iyo wa dabdi marka kelmadda sida loo dabdina logu dhawaaqa haddaad qalad u akrido macno qaladaaba ka soo baxa ixris dadaal calaa qiraa'ati taصxiixi saxiix qiraa'adeed iyo wa dabdi calaa shaykin shayq korkiis aad ku akrido shayqaasoo mutqinin sugay asagu lita'mana si aad uga aamin noqoto min ataxriifi inaad shaqalkii leexido iyo watasxiifi inaad xuruuftiiba qalado inaad shaqalkii aad leexido oo kelmaddu meeshii ay ka kordhigeed aad ka hoos dhigto ama ayo xarafkiiba inaad xaraf kale u akridaba xarafkiiba inaad xaraf kale u akrido tasxiif ku dhacdo iyo walqaladi qalad iyo walwahami qalad waa isku mid waham iyo qalad waa isku hal mid haddaan lagu dhihin wahmi oon hada la sukuunin haddii wahmi la yidhaahdo waa danigii daciifka ahaa waa ismoodsiis laakiin waham waa kalad waidastaqra'ta haddaad doonto inaad akrido taraajima alculamaa culummada tarjamooyinkooda haddaad inaad akrido doonto wabikaasatin wa bikhaasatin gaar ahaan wa gaar ahaan alxufaada xaafidiintan gaar yeela minhum culummada xaal ay ka mid yihiin intaas iska jumla muctaride haddaad doonto culummada taraajumtooda inaad akrido tajidu waxaad ka helaydaa cadadan cadad cadadkoo hayra qaliilin aan yarayn cadadkaasoo miman dad ka mida jarada dareeriyey almudawalaati kutubihii la dhaadheereeyey waa dareeriy waxa loola jeedaa waa wuxuu akhrisi xoog ah waa dulmar dulmar wey waa dulmara waa boobsiine marka waa u akrina xarafka si saxna waa u akrina hayra cadadan aad cadadkaas oo hayra qaliilin mid yar kayrkiis ah oo miman dad ka mida jarada dareeriyey almudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey fii majaalisa fadhiyaalna ku dareeriyey dhowr fadhi kitaabaha waaweyn o dhan ku dhammayna dhowr fadhi aw ayaamin ama maalmo qiraa'ata dabdin dabdin qiraa'adeed waa shaqlid oo xarafka lagu dhawaaqo xaraf saxa shaqal saxana la saaro calىa shaykin shee korkiisna lagu akriyo shayqoo mutqinin sugay fahaadaa kanu alxaafid ibn xajar wey raximah اllah qara'a waa akriyey صaxiixa اlbukhaariyi fii casharati majaalisa toban fadhi toban fadhi bis uu saxiibukhaariga ku akriyey laakiin meeqaa la fadhinaa hal saac markii la fadhiyo waatan saacadaha la fiirinaa fiiri kullu majlisin fadhi kastaaba cashru saacaad waa toban saac toban saac ashiiquna fadhina ardaguna akrina toban saacadood shiikuna saas u soo waa usan xataa lulmoonayn ilaa dulmd ujeeddadii lalahaayoo dhanbad maba la helaayo inuu wax saxaa laga rabaa uu si daqiiqa ula socdo xarafka la akrina aa la rabaa toban kaa saac waa la akrina isna waa dhegaysana hmm. maahan sharax waa kelmad carabihana lagu akrina waa la dul mara wa صaxiixa muslimna wuxuu ku akriyey fii arbacati majaalisa afar majlis fii naxwi yowmayni laba maalin iyo wa shayin shay shaygoo min bukrati nahaari maalinka subaxiisa ka bilowda ilaa dukri laga gaaro waxa w laba maalin uu waday iyo xoogaa yar xoogaaga yar waa goorma salaada subax ka bilow ilaa duurka xoogaa yarka inta maalintaas wax badan lama aqlin maalin barkeedaa la wada laakiin kan kale waa la wadaa maantao dhan aa la wadaa caawa la wadaa fiiri wntahaa wuxuu dhammaaday saxiix muslimku u dhammaaday wantahaa wuxuu dhammaaday daalika ahrintaasu fii yowmi carafa wa kaana wuxuu ahaa yowma aljumucati sanata alhijriya wa qara'a wuu akhriyey sunan ibni maaja fii arbacati majaalisa afar majlis wa mucjam abaraanin asaqiirna waa akhriyey fii majlisin waaxidin kitaabkaasna hal fadhiyu ku akhriyey bayna salaatay duhri waalcasri fadhi gaaban wey intaasuu ku dul maray wa shayquhu xaafid ibnu xajar shayqiisii alfayruus aabaadi imaam nawowina ardaygiisii ah. ah oo qaamuuska shiikha iskale ah sheekhaasoo faqiihna ah qara'a wuu akhriyey fii dimashqa saxiixa muslim calaa shaykihi shaykiisii ibni jahdal ayuu ku dul akhriyey qiraa'ata dabdin fii alaaati ayaami saddex maalin saddex maalin bis ayuu ku dul akhriyey walilkhadiib albaqdaadi waxa u sugnaaday walmutamin asaaji iyo wabni اabbaar iyo wakayrihim fii daalika cajaa'ib ayaa u sugnaaday iyo wakaraa'ibu haraa'ibtaasoo yatuulu uu dheeraanayo dikruga la sheegideeda wandur fiiri fii siyar siyar aclaami nubalaa waxaad fiiridaa lidahabi juska sideed iyo tobnaad safxada laba boqol toddobaatan iyo toddobo iyo laba boqol toddobaatan iyo sagaal juskaas sagaal iyo tobnaad ee siyar aclaami nubalaa saddex boqol iyo toban iyo juska labaatan iyo koobaad laba boqol konton iyo saddex waxaad kaloo fidhida dabaqaati shaaficiyati lisubki juska afraad safxada soddonaad waljawaahir wadurar lisakhaawi juska koobaad boqol iyo soddon ilaa boqol iyo shan wa fatxi boqol iyo saddex boqol iyo saddex ilaa boqol iyo shan waxaad fiidhidaa wafatxi lmuqiif juska labaad afartan iyo lix washadaraati dahabi juska sideedaad boqol labaatan iyo kow laba boqol iyo lix nag fiiri ayagana wa khulaasat اlahar waxaad fiiridaa juska koobaad toddobaatan iyo labo ilaa toddobaatan iyo saddex wa fihris اlfaharis waxaad fiiridaa lilkatani iyo wa taaj اlquruus waxaad fiiridaa taaj اlquruuska juska koobaad afartan iyo shan ilaa afartan iyo lix falaa tansa ha halmaamin xadaka nasiibkaaga min haadakan xaalu ka mid eh. weliga haalmaamin maalinka ilaahay ku gaarsiiyo waxaad idhaahdaa bal kitaabkan ha layga dhegaysto waa kitaab weyn waxaad rabtaa inaad si saxa ah ugu dhawaaqdo alaslu aamin waalaauun jardu lmudawalaat asalka soddon iyo sideedeeya waa kutubaha waaweyn in la dareeriyo oo la dul maro oo la akriyo qiraa'ata dabdin wa tasxiix aljardu in la dareeyo kii horeeta culumaa kaa dhegaysanayday kan waxa weeyaan inaad kitaabkan akrido oo isaga dhan aad akrido ayaa hadda laga hadla kii horeeto nin shiikaa kaa dhegaysa waa lagaa saxay kan adaa waxaa rabaa macluumaadka kitaabkan ku yaalla iyo fawaaiddiisa inaad ogaato kutubtii yaryaraad waad akrisatay mukhtasaraadkii fanni walbaa ka soo dhisantay waxaad u baahantay kutubtan waaweyn ee soddonka mujallaa kuwan labaatanka mujallaa kuwan afartanka mujala kuwan toddobaatanka mujala kuwaana rabtaa waxa calooshooda ku jira inaad ogaato ah, marka kitaab walba tablow ina dhamaydaa lagaa raba ilaa eh, kuwaas cidna kuu laqbayme toddobaatan mujala cidna kuu laqbayme ama ka badanba ah, sida taariikhu dimashqa oo kale iyo wax lamida wax kuu laqbaynaa arki maydi waxaad u baahanta marka waxaa calooshiisa ku jira waxa loo qoro in laga faa'idaysto marka waxaad samaynaya kitaaba maraad bilaabe waa inta soo bilowdaad dhammayne fawaa'idaasna waa ka qorane fawaaiddan waa ka qorane hadhowna masaa'ilka tirada badan kugu soo mara waad ka faa'iidaysane hadhow masalada u baahato meelahaad ka baarto waa taqaan laakiin dhowr kitaaba mukhtasaraad aad akhrisatay masaa'ilka ku yaalla waa kooban yihiin hadhow masaa'il badan maba taqanin meelaad ka baarto haddadan kutubahaas waa weyn akhrin taas marka waa mudaalacadii aljardu daroorin waa in la koobo kitaabkan dhan la maro aljardu dareerin lilmuطawalaati la dareeriyo min ahami اlmuhimaat waxyaalaha muhimka kuwa ugu muhiimsanay ka mid tahay litacadudi اlmacaarifi oqoontaadu si ay u badato oqoontu si ay u badato wa tawsiici اlmadaariki meelaha laga soo qaadanaa xukunka si ay u waasac noqoto si ay u waasac noqoto waاstikraaji maknuunihaa mudawalaada xukunka lagu qariyey in lala soo baxo oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah walfaraa'idi masaa'il keligooda meel ku sugan ah faraa'id waa jamcu fariida fariidada waxaa la ihahdaa jawharta oo kuusha markii la tixayo waxaa la samaynaa markii xoogaa la tixada xabad oon ku nucayna la gelina xabadkaas waxaa dhacda in jawhar qaaliya laga dhigo marka fariida la yidhaahdaa waa kali marka waxaa la rabaa masaa'ilka qaaliga ah oo meelaha gaarkaa ku jira oon baabkoodii ku qornayn kuwaas inaad hesho si aad ula soo baxdo wastikraaji maknuunihaa mudawalaadaas masaa'ilka lagu qariyey inaad lala soo baxo daraaddeed oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah walfaraa'idi masaa'il kale noqday ah walkhibrati iyo oqoon in loo yeesho ah min madaani alabxaafi baxiyaalka meelaha loo malaynayo meelaha loo filaanka u ah baxiga ilaa daadanba kutubtaas waa weyn akrin masaa'il waxaa dhacd aad u baahan tahay kitaabkay ku tiili agtaadu yaallaa meelaad ka fiidida ma taqaani meesha u manaasibka ma taqaani Oh. marka waa inaad barata meelaha baxiga loo ilaanka u ah iyo walmasaaili masaaisha meelaha loo ilaanka meelaha lagu malaynayo wey meelaha lagu malaynaa oo aad hadhow ka raadsanaydo iyo wa macrifati araa'iq اlmusanifiina musanifiinta dariiqooyinkooda in la barto markaad kutubtan akrido musanifiintu isku isdilax maaha isku dariiqana wax uma alifaan qaar waa kala hormareen abwaabta xataa isku baab uma qoraan marka musanif walbaaba dariiqada uu wax ku qoro inaad barato iyo macrifati daraa'iq اlmusanifiin musanifiinta dariiqooyinkooda in la barto fii ta'liifin wax alifidooda ugu dariiqaa iyo wastilaaxim istilaaxooda fiiha fi taliifi amase fiiha fi lkutubi kutubta dhexdeed ugu istilaaxa istilaax gaara mid walbaa leey hadhow haddaadan baran istilaax kalaad ku xambaaree maqsuudkiisii waxaan ahayn aadba ku xambaare marka qaladaad ka fahme wakaana saarifuuna culammadii hore waxay ahayn yaktubuuna kuwa qora cinda wuquufihim joogsashadood agtooda balaaqa ay qori jireen meesha kitaabkan wuu akriyo akri maanta laba boqoloo safxuu akriyo caawo wuxuu rabaa inuu joojiyo hadhow halkaas ka qaado mar kale si uusan hadhow uga gudbin balaaqa uu ku qora maxaa la rabaa markuu ku soo laabto inuusan meeshii meel ka dambayda ka qaban sababtoo a ah kitaabka maadaama wax badan akhrisatay meelaha gobol waxa dhacda adoon akrin inaad isira meeshan waad akrida horad u akrida hadhow aad ka bood intaasoo bog oy dhici karto fawaa-id waaweyn inay ku jirto ah, adoo u haysta inaad akrida maraadan akrin ba lama dulmar meesha marka meesha aad gaartaad ku qore balaqa hadhow halkaasaad ka bilaaba marka dambead kusoo laabata kitaabka maxay ugu qorayaan xataa laa yafuutaw si uusan uga tegin shayun shay cinda almucaawadati ku laabashada agteeda laa siyama waxaan kusii jirin maca duuli zamani wakhtiga dhididkiisa la jirkiisa mar waxa dhacda kitaabkaanaad mudaalacaneeda safar ama dan kala kugu timid labaatan maalin ama bil inaadaan akhrin kitaabkii oo bil kadib aad rabto inaad sii waddo mudaalacadii meeshii ka sii waddo haddaadan awal wax kuu qornayn ma fahmayd ma fahmayd sheekh maxamed saalax uthaymiin wuxuu yidhi jardulmudawalaad waa tafsiila ku jira mar ardayga faaiiday u tahay marna halaagay ku tahay ardaga marna halaagiisii wey marna waa faa'iidadiisii ardaga marka uu mubtadi yahay haddii la yidhaha kutubtan waa weyn akhri waa arday ibtidaa'iya markaasaa tiri muqni qudaame iyo waxa weeyaan sharxulmuhadabka majmuuca iyo waa kutubtaasaan kugu ogahay fatxulcasiis iyo soo akhri masaa'ilka marka waxay la mid tahay ui qofaan dabaalkona bad naftiisa ku tuuray waa halaagiisa waxba ka keeni bal inuu qalad ka fahmay u badanta ta labaad arday dhisan oo cilmi leh marka uu aqriyana fawaa'id ayuu ku hela cilmigiisa cilmi ka sarreeyana waa ku gaara marka labadaas ayaa loo qaybinaa ee isku mid ma wada ahan isku mid ma wada ahan alaslu taasix wa alaaثuun xusnu su-aal wanaagga iltazim laasim adab almubaaxaati isla baarida aadaabteeda waa inaad taqaanaa sida culummada wax loo weydiisto edab ayleeda edabtaas waa inaad barataa iltazim laasim adab almubaaxaati isla baarida edabteeda oo min xusni su'aali su'aal wanaag ah su'aal fiican horta wax ku weydii tusaale wuxuu ka soo qaatay shee maxamed sali cuthamiin wuxuu yidhi maala inuu yidhahdoo kaleeto axsan allahu ilayka maa taquulu fii kada taasoo kale waa su'aashii wanaagsaneed ama cibaaro kaloo wanaagsan idab ka muuqato o falistimaaci xusniday ku cadfanta falistimaaci dhegaysi su-aalaad dhiibatay waa inaad dhegta u raaricda laakiin su-aalaad dhiibatay mid saaxiibkeed la sheegay u leeya isagaa su-aal dhiibtay su-aashiisiyaa laga jawaaba waa qalad waa inaad indhaha iyo dhegaha keensata iyo qalbiga waa darajada labaad fasixati oo ku cadfan tahay xusnidii ku cadfan tahay fasixati اlfahmi fahamka wanaagiisa liljawaabi jawaabka la fahmo markii laga jawaaba jawaabkaas inaad si saxa u fahamto si saxa haddaadan fahmin ha ka xishoona waxaa tiraa shiikh ma fahmin ah, waa iigu celi ah, waa qalab inaad ka xishooto oo aad istiraahdo adigio fahmin shiikiyaa dhihi karta mar kale iigu celi ah, shiikii isaga dantiis waa inaad adigu wax faa'iido soma jeedin adigan dantaada waa inaad wax faa'iido haddaad joolli qarsato asna waxba kaama faa'ido adna ma faa'iidi ah, marka ha ka xeshona waxaad tidhahdaa ma fahmin iiq hal mar iigu celiba adna dhegta si fiican u keenso saddexdaas in la daba dhiga su-aal wanaagsan dhegaysi wanaagsan fahm wanaagsan waiyaaka waa kuu digaa idaa xasala markuu soo xasilo aljawaabu jawaab an taquula inaad tidhaahdo laakina sheekh fulaan sheekha laydhaha fulaan qaala lii wuxuu igu yidhi kada wa kada aw qaala wuxuu yidhi kada wa tan waa idabdaro meeda ugu weyn shiiqo masalo weydiina shiiq masaladaas iigor markaasaa leeda waa saas markaas le shiik shiik hebela la weydiiyo saasuu yidhi waa idabdar culummada in isku garaacuu raba marka saddex martabay leedahay cuthaymiin midda ugu liidata waa midda markii loo jawaab inu yihahdo laakiin sheikh fulana saas yiriye ka war waa tan ugu idabdarrada badan labo martabada labaad inuu yidhaahdo marka hore u sheegayo shiikh fadwo sidaasaa soo baxday maxaad ka leeda waa iyada waa darajadii hore waa ay ka roonta laakiin nuuc yar darhaa ku jira tan saddexaadoo axsanka ah ugu fiican inuu yidhaahdo haddii qof shiikh saas yidhaahdo haddii qof saas yidhaahdo ka waran shiikh say noqone haddii qof saas yidhaahdo fain qaala qaa'ilun uu yidhi ma dhihin fadwo ma dhihin fadwo hadduu yidhah waa la fahmaa shiikh inay haddii qof saas iha lakin waxba laga fahma inuu shi ka hadlayo midna lagama fahmay darajadaas ugu saxsan kullina waxaa ka fiican ina iska badaydo oodan qof iyo midna soo aqaan sheekh masale heble iga warran waa saas khalaas iska aamusta laakiin haddaadan dayhayn edabta ugu saxsan waxay tahay inaad tiraahdo haddii qof saas fadwoodo sheekh ma fadwo dhimid hadduu qof saas yidhaahdo fadwo haddaad tira waxaa la fahmaa sheekh inaad ka hadlay haddii qof saas yidhahdo sheekh ka waran Ah, waxaa ugu edab daro badan sheekh febel saas yiriy ka waran waa midda ugu edab darada lidan ah, sowma jeedin marka waa inaad edab darada iska ilaalido oo aad fahamto edab iyo edab daro waxaa la kala yidhaahdo wayaaka waa kuu diga idaa xasalal jawaabu jawaab markuu soo xasilo an taquula inaad tirahdo laakina sheekh fulaan qaala lii kada saasuu aniga igu yidhi ama aad tira qaala kada aw qaala kada saasuu yidhi faina haadaa kan wahman waa dacfi dacfigaasoo filadabi edabta dhexdeeda ahaaday wa darbun waa isku garaacid liahli cilmi la isku garaaco bacdin gobolkood bay bacdin gobolka kale faxdar haadaa ka digtano midkan iska ilaali wain kunta haddaa tahay laabudda laga maarmaan faacilan mid samayna haddaadan daynin oo waxaa dhici karta inaad istiraahdo masalada xoog hauga hadlo sheikhu marka in hortiis laga hadlay inaad dareensiidaad rabtaa waxaad go-aansad waa is horta ha ogaado in hortiis laga hadlay markaas hadhihin sheekh saas yidhi saasaa sheekfadoodana hadhihine nuucan maa in hortiis un wax laga sheegana dareensiya waxaa tidhaa sheikh haddii qof saas yidhaahdo masaladaasoo kale maxaa laga leeyahay khalaas marka dareenkiisa marka waa uu markaas waa dareemi kara masaladan horta a laga hadla nacama waa un dareemi kara ama un shubadaas in meesha ku jirto hadday saxdii tahay wuxuu kale de waaba saxdii di saas la yidhahdo waxa lele waa hagaagsan tahay hadduu qalad u arkana qaladkaas inuu caddeeyo aad u iskugu daya marka haddaadan dayhayn hadhihin shiikh ilaa yidhi waa la fadwoodana hadhihin ee waxaad tidhaahdaa saas wuxuu yidhi waa kana isagu bakar abuzayd derajada labaad midii cuaymiin uu ka dhigay taasuu doorta wuxuu yidhi wain kunta haddaad tahay laabudda laga maarmaan faacilan mid samaynaya oo shiika uu sheegaya in hortiis laga hadlay fa kun waxaad noqotaa waadixan mid ku cadday fi su'aali markuu jawaabo kadib hadhihin saasaa la yidhi marka hore suaasha ku soo dar su'aasha ku soo dar su-aasha ku soo dar waqul waxaad tidhahdaa maa ra'yuka maxaad ra'yigaayo saad u aragtaa fi lfatwa fatwo la fadwaday bikada walaa tusami xaddan qofnana ha magacaabo sheekh hebel adoon waxaa tidha masaladaa saas haddii oo loo fadwooday saad u aragtaa usaymiin wuxuu le taas waa laga sii fiicayn laftirkeed waxaa ka sii fiican inuu yidhaahdo haddii qof saas yidhaahdo sheekh ka war maxaa ila fadwo haddii la yidhi waxaa la fahmaa yaanba sheekh hebel la dhihi fadwada haddii la yidhi waxaa la dareemaya masaladan hadda ka hor inaad fadwo ka dalabtay jawaabna lagaa siiyey saasaa la dareemaya saasa qaala ibn اlqayim wuxuui raximah اllah waqiila waxaa la yidhi idaa jalasta markaad la fadhiisato ilaa caalimin fasal weydii tafaquhan fiqi dalab laa tacanutan dhib dalab dhib inaad umreedaydo oo shiikh aad dhibto waxa weeyaan hawla fadhiisan markaad la fadhiisato ee fiqi inaad dalbaydo ula fadhiiso waqiila waxaa la idaa jalasta markaad la fadhiisato ilaa caalimin fasal weydii tafaquhan fi qidarab laa tacanutan dhib dalbid hawla fadhiisan intaha wa qaala wuxuu yidhi ibnuulqayim aydan noqoshee walilcilmi cilmiga sittu maraatiba lix martaba u sugnaaday cilmigu lix martabuu leeyay awaluhaa martabada ugu horeyda xusnu su'aali waa su'aal wanaag su'aal eedabu ka muuqato inaad sheegto ahaniyatu masalada labaad xusnu linsaati waa dhagraaricin wanaagsan iyo walistimaaci su-aashaad dhiibatay inaad si aad u wanaagsan u dhegaysato ahaaliatu martabada saddexayda xusnu lfahmi waa fahm wanaag si fiican inaad u fahamto haddaadan fahmin inaad tirahdo ma fahmi sheekh araabicatu martabada afrayda alxifdu inaad xifdido wixii oo hadhow aadan ka been sheegin culummadii ah, dad badan waxaa ah, marka hore wax fahmeen si fududu marka hore u dhegaysa hadhow leeyo sheekhada la yidhi mana dhih waa beenaale marka muftariu noqona isagona sag kumana talgelin duuba ku talagal mata waa qof shaydaannimada ku talagal laakiin qofkan iska qabi wey si fiican u fahmi maa hadda uu leeyahay sheekh hebela saas fadwooday saasuu faafina mana uusan fadwoon meeqa meeqa sheekh uthaymiin meelahan mid miduu ku sheegi jira ku been abuurtay meelahan mi uu ku sheega mara waxaan ka hadlanayuu yidhi laylatu nisf min shacbaan ma ahan laylat اlxukmi habeenka wax la xukmiyo ma ahan habeenka wax xukmiyo waa laylatulqadri mogta qaar oo oo waxa weeyaan ahlulbidaca yidha habeenka laylatulxukmi waa shan iyo tobanka shacbaan marka aadaan u inkirnay yidhi marka kuwa waxay yidhahdeen shiiku wuxuu fadwooday laylatulxukmi inay tahay leylatu nisfi min shacbaan ay faafiyeen baladuu ka tali ha masaladii siduu u sheegay cagsigeedaa loo faafina balade ka war meelahaan adugu casharkaa sharxiisa meelahu uu ku sheegi jiray marka taas waa ina iska ilaalida haddaadan waxaa si fiican u xambaarin waxay imaan doontaa hadhow inaad iftiraa samaydo alkhaamisatu martabada shanayda atacliimu wixii aad baratay inaad dadka sii barto asaadisatu martabada lixayda wahiya amaratu waa cilmiga mirihiisiiye alcamalu bihi waa in lagu dhaqmo wa muraacaatu xuduudihi xuduuddiisana la ilaaliyo intahaa kalaamu bnu waa dhammaada hadalka ibnu uma wuxuu gudagalay fii bayaanihaa maraatibtaas la caddaynteeda bibaxfin muhimin baxi oo aad u muhiim ah ayuu gudagalay inuu sii caddeeyo oo uu sii sharxo ayuu gudagalay miftaaxu daari sacaada ayuu cilmiga aad uga hadlaa waa halkaas miftaaxu daari sacaada oo uu boqol iyo konton daliil mase boqol afartan iyo sagaal daliil uu u keenay cilmiga fadligiisa waxyaalaha uu caanka ku yahay kamid taha layidhi ibnuاlqayim mowduuca uu u gacan qaado ishaabuu ku sameeyaa istiqsaa inuu kasal gaaro ah, wuxuu leeyahay masaladan waxaa ku soo arooray sagaaشan iyo sagaal deliil markaasuu sagaaشhan iyo sagaal katixa mar wuxuu leeyahay waxaa loo hayaa boqol iyo afartan iyo sagaal deliil markaasuu boqol iyo afartan iyo sagaalka mid mid u keenay maanku xawilime ah inta aayada ku soo aroortay axaadiista ku aroortay ijmaac haddii jiro kulli waa ku aroorina qiyaas hadday tahay waa wada keena masalada u gacan qaado ugana tago qabyo isagu waa dabeecadiis hmm, waa dabeecadiis ninka la idhaahdo cabdullahi ibni cabaasa waxaa laga sheegaa laga wariyaa inuu yidhi inta la weydiiyey cilmiga xaad ku barat markaasuu yidhi saddex bilisaani sa'uulin carab su'aal badan masaladii aan oqoonin culummadan weydiiyaa wa qalbin caquulin iyo qalbi garasho badan haddii wix lagu sheega adan fahmin adexaad barane wa badanin hayri maluunin iyo jir aan daalayn jir aan daalayn oon hurdo iyo haasabo cilmiga ka doonayn alaslu arbacuun asalka afartaneeyo almunaadaratu isla fiirin bilaa mumaaraatin muran la'aan asalka afraad waxay tahay masaailka in laysla fiiriyo asalka afartanaad asalka afartanaad wuxuu yahay alaslu arbacuun almunaadaraةu isla fiirin bilaa mumaaraatin muran la'aan waxaa la rabaa masaailka in laysla fiiriyo waxa isla fiirina waa ardada isku darajada isla fahamka eh hadduu caalimka qofkaa cilmi badan yaha lalama fiiriya laga faa'idaysaa hadduu ardayka yahayna waa u akrinah la fiiri maayo laakiin fuqaafka qofka oo la cilmiga eeg ama ku dhowdhow waxoogaa isku dhowdhow yihiin wuxuu hi masaladan aan aan aad isla baarno masaladaana isla baarno khalaas waa la baara tartiib xaqu meeshu ku caddaadaana la raaca ah, xaqu meeshu carabku ku caddaado adiga dariiqaagii ah dantaadii ah murankana waa in la kala qaalib noqdo waxaad rabtaa inaad adna wax difaacdo asna wa difaaco markaasa la isgaraaca ah, inaad adigu un guulaysataad meesha usoo fadhiisato asna inuu guulaysto usoo fadhiisto guul lama arkay un dooda aad ku adkaato taas weligaa ka carar waa sune saasuu leey iyaaka walmumaaraad waxaan kaaga digayaa muranka fa innahaa muranku niqmatu waa ciqaab ama almunaadaratu isla fiirin fi lxaqi xaqa la fiiriyo fa inahaa nicmatu waa barwaaqo in la fiiriya waa barwaaqo idilmunaadaratu isla fiirinta alxaqatu ee xaqa ah fiihaa munaadaradaas waxaa ku sugan idhaaru xaqa xaqa in laga sara mariyo cala albaail baailka marka si daacada layskula fiiriyo masaa'ilka laysla baaro qof walba awoodda uu hayuu soo bandhigaa baxiga uu hayuu soo bandhigaa cilmigiisu soo bandhigaa masaa'il aadan ogeynaad faa'idaysane masaladii aad tiqiin daliilkii aad tiqiina wejulistidlaalka qaabada adigu markay ku baraarugina lagugu baraarujina mid kaa qaldaneeda lagu toosina adna intoo kalaad samayne waxaa soo baxaya faa'iido aan caadi ahayn oo hal qofoo meel fariisa uusan la soo bixi karin marka labada arday inta meel iskula fariisaan cidlaa ay yidhaahdaan masaladan waxa weyaan aan ka salgaarno si fiican u baarno ah, faa'iido weynay gaaraya waxaa ku sugan marka xaqi oo laga sara mariyo baadilka waraajixi masalada qowlka raajixa oo laga sara mariyo calalmarjuuxi kii laga miisaanka badnaa fa munaadaradu mabniyatu waxay ku dhisantahay calalmunaasaxati isku nasteexayn Ah, qofka wixii daliilka daciifka lagu baraarujiyo istidlaalka daciifka lagu baraarujiyo faa'iidadana laga qaato asnayntoo kaleu yeela fa hiya munaadaratu mabniyatu waxay ku dhisantahay cala almunaasaxati isku nasteexayn waalxilmi dulqaad wa nashri اlcilmi iyo cilmiga faafintiisa ama almumaaraatu muranka muranka fi lmuxaawaraati doodaha dhexdooda xaal u ahaaday waalmunaadaraati niqaashyaalka dhexdooda xaal u ahaaday fainahaa munaadaraadaas iyo muranadaasu fa inahaa mumaaraadka taxajujun waa isku xujaysi qof walbaaba qofkan xujo aad ugu adkaata keenu isleeyahy taxajujun waa isku xujaysi wariyaaun waa istusus mid walbaaba dadkiisu istusa isleeyahay ha la yidhahdo doodii asaga ku soo adkaaday istusus iyo riyaa wey walaqadun waa buuq wala qayliya mid walbaa mid kale ku qayliya si uga qaalib noqdo waa buuq wa kibriyaan waa isla weyni oo qofka kale xataa khasmigiisa markuu keeno daliil saxa laga qaadama kibirna waa saas kibirna waa saas ka qaadama wuxuu isku dayay inuu ka jawaabo daliil xaqana lagama jawaabo waa la qaataa daliilka xaqa lagama jawaabo laskuma dayo in laga jawaabo mar hadduu daliilku sax yahay wejul istidlaalkuna sax yahay waa la qaataa maya hadday meeshu muran tahay qaadama qof wuxuu isku dayaa inuu ka jawaabo daliil sax wuxuu leey waxaan kaga jawaabay uu leey waxaan ka iri waxaan ka iri lama rabin waa qaataa laga rabaysa samicnaa waadacnaa laga rabaa mar haddii ilaahay iyo rasuulkiisa qowlkiisa yimaadaan qaabka loo dariishana way saxan tahay lama rabo inuu doodo marka kibira ku jira wa muqaalanatun kala adkaanshu mid walba mid kale inuu ka qaalib noqduu rabaa wa miraaun muran wakhtiyaalun faajeertan kibirkii lamidta ah, faajeertan laakiin wuxuu uga duwan yahay xagga ficilku ka muuqana qofku siduu isku jejebinaye iyo waxa weya siduu gacmo u kala rogaayey waxa weyan waa ficil ahaanay u muuqana waa kibir oo daahirka ka muuqda ikhtiyaalka washaxnaa'un uurgurud cuqdado ay dhalidaa nacayb iyo baqdaa ay keenaydaa shaxnaagu waa care oo qalbiga uurgurud wa mujaaraatun la socosho lisufahaa'i maangaarta lala socdo ah, dadka maangaarta mogtaa ay jeceliin laba xisbiyo isku kacday ama laba wadaago isku kacday oo mid adkaaday hebel hebel ku kacay hebel hebel dhulka la galay ah, ah, dhalinyaro ka shaqayda arki jireen waa kale canjila shiikh canjiladan dhegeyso hebel hebel inta labooda dhulka la galay Ah, sheekheel maaragta waa u maqlay tii dhulka lalaga inta ku soo godoosna uu dhulka dhiga maanta waa dilay bal dhegayso waa kane marka intaasay rabaan dadka sufahada marka kuwaasa lala socdo waa inta cilmigii laga tago iyo cadligii iyo insaafkii iyo kulli ha laga tago marka waa ayadaas wa mujaaraatun waa la socosho lisufahay maangaabta lala socdo faxdarhaa ka digtoonow mumaaraadka waxda faacilha qofka samayna ka digtoonow taslam aad ka nabadgeshide min alma'aafimi dembiyaalka wahadkil maxaarimi iyo waxyaalaha xaaraamta inaad qararido ama ku dhacdo wa acrid ka jeeso mumaaraadka taslam aad nabadgeshide wa takbitil macama taada in la kasriyo wey iltiqaab waa jasmisanta oo taslamay ku cadfanta wa takbit aad dulaydide oo aad afka u ridide almana sababkii dembiga keenayay iyo walmaqama qaanti ama gashigii ah, ilaa markaad qof la muranto gashiga ama qaanaad ku raace qofkaas dakanuu ku haysta ah, dakanaad ka gashay waxa hadhow cadaawad iyo balaaya dhexdiinna taalla aad ka nabadgeshida ayadana maka tag ah, weligaa hagelin hagelin wa ka jeeso taslam aad nabadgeshid wa dembiga aad dullaydid oo macnaha wixii dembiga keenayey aad afka u ridide iyo walmaqrama wixii oo ama gashi keenayey sheekh maxamed ibn saalax alcuthaymiin wuxuu yidhi mumaaraadka ayada munaadaro war male munaadaradu waa iska wanaaggii la rabay laakiin doodda doodda oo laftirkeeda la doodayo kulluhaa baatil maaha waxay u qaybsan tahay mujaadala bilxaqi oo ilaahay amrayba ilaahayba amray sida ilaah uu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wاlmawcidati اlxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan ugu yeer dadka jidka rabbi xikmad adilo u sheeg allaa yidhi nabigaa yidhi sheeko iyo qisas kaliya un dadkaa ku wadini wاlmawcidati اlxasana qofka iska khaaliga ah oo aan qalbigiis wax kale ku jirin kaliya jahliga hayo adilada kitaabkii sunaadka u khalaas almawcida xasana o bilxikma waa intaas alxikma waa adila daliil u waa qof jaahila mucaanidna maahan shubhana ma wato bis weye alxikma waa aladila o wlmawcidati اlxasana waana wanaagsan waana wanaagsan waxa weya qofkan waxaa ku jira nooc oo shahwa itibaac اlhawa hawa raacidaa ku jira qofkaas wuxuu u baahan yahay atarkiib watarhiib adbilada cadaabka alle iyo ciqaabka alle ka hadlayda inaad wax uga sheegto u baahan yahy mawcida xasanu kaa raba ah, masaladu waa xalaal kaliya wax ku qaadama waa qof shaydaan haysto ah, oo nuuc shahwaa ku jirta kaas wuxuu kaa rabaa mawcida xasana tarkiib iyo tarhiibu kaa rabaa maxaa soo haray wajaadilun bilati yaxsan qofkan nuuc shubhaa haysato waxaan daliilahay inuu daliil mooday ama daliilkiiu si qaldan u fahmo kaasuu dooduu raba laakiin doodu maxaa la rabaa bilati hiy axsan bilati hiy axsan waxay tahay rifqi waa inuu ka muuqdaa nusxi iyo qofka inaad khayr la jecesha wa in la muuqda tacyiir iyo ceebayn waa inuusan ka muuqan inaad qofka ceebayn la rabto inaad la rabto qofkan inaad dullado wa inaysan ka muuqan waa inaysan ka muuqan un ra'yi u gargaar waa inay ka muuqato nusxi waana inay deliil ku dhisan tahay marka kaas ilaaha amray kaas ilaaha amray waa xaq weeye laakiin midka baadilkah waa maxe waa midku uun qofku rabo naftiisa iyo mabdi'iisa inuu ugu gargaaro oo xaqii xataa hadduu cadaado waxyuu ishkaalaad iska soo qaada ma kaas waa xaaraan mana banaana kaas waa xaaraan mana bannaana xaqii xataa hadduu caddaado ma ee wuxuu rabaa ishkaalaad inuu iska soo arooriyo qofka saas aad ku og tahayna in lala doodo iyadana saxma waa inaad doodiisa ka cararto qof aad ogtahay horaad u aragtay maraad wada hasheen ama labo ma raba hanuun ah, ma raba hanuun haddii wax kasta loo sheego ah, ibnulqayim ah, wuxuu yidhaahdaa mid nasraaniya aan aad ula doodayu markaasaan markii dambe waxaan gaarsiiyey inaan inuu aamuso oo wax uu ku jawaaboy markaasaan ilu aniga isaga kaliyahanana ilaahay baana daalacana markaasaan ilu yidhi xaqi waa kuu caddaadee islaam marka markaasuu wuxuu yidhi ni haddee aniga qoladan reer ximyar oo qoladu midhaa u ahaa baadarig qoladaan haddaan markaan u tagno fardaha yaga gogolay u dhigaan iska danage faradka meeshuu ku socona gogolay dhigaayaan fardaha meeshay ku soconayaan annagana waxay xaakim nooga dhigayaan dumarkooda iyo maalkooda waxay gabdhaha intaa rabto caawa meeqaa lagu soo xareeya intaasoo gabdho midaad adugu rabto xoolahana intaa rabto ka qaado saasayna leeyihiin waxaasaan iska dhuuqnaa huy gabadhaa rabta soo soo xarayso lacagtaa rabta qaado cuntada rabta cun oo haddaan maanta islaamo daan maanta islaamo wax kaloo shaqaana ma aqaano baadalinimadaasaan ku noola cilmi kale ma aqanon ku shaqaysto waxay noqoydahay inaan suuqa ka tuugsado waa islaamay intaasay noqoydahay saasaan ku wadi kara markaasaan idiu yidhi horta ilaahay si xumaad u malayn adoo hadda baadaliya nimcadaas ka haysataa haddaad islaamto inaad tuugsi ku noolaa haydo had ilahay ugu malayna marka islaamta waa dhada ilah inuu kaaga raayo sidii si ka fiicanba ku siiyo waa o kaba dhig ilah inuu ku imtixaanana waa dhacda hadda inaad gabdho oo lagu keenkeeno iyo xoogaa lacag lagu keenkeeno iyo sow kama fiicna faa'iidadaad heshay oo ah inaad ilaahay riladiisa heshay janno helaydo cadaab ka badbaaday sow kaagama fiicna adduunyada xuntaad haysay markaasuu iga amus <laughs> Ah, marka qofka saasoo kale hadhow dood haddaad beri ugu timaado faa'iid male ah, qofka waa laga salgaaray mogta ah, marka lalama doodo lalama doodo qofka asagoo xataa gar dooda ka tagana nabigu janno anaa u ballan qaaday marka qofka dooda la diida waa labadaas wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed